alxamdu lilaahi رب alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray baabka eh, baabulamri bilmuxaafadati cala asalawaati almaktuubaat baabkaasaynu ku soo jiray xadiidka kun iyo shan iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar iyo sagaashan wa can jaabirin radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam jaabir wuxuu ihi rasuulka ilaahay sala allahu aley wasalam waxaan maqlay isagoo odhanaaya xaaluu odhanaayo ina bayna alrajuli wa bayna ashirki waalkufri ninka iyo gaalnimada waxa u dhexeeya wa bayna ashirki iyo shirkiga inuu ilaahay u shariig yeelo wax la wadaajiyo iyo waalkufri inuu gaaloobo ee tarka salaa salaadda inuu ka tago bimacnaa waxaa gaadhsiinaya gaalnimada waa salaad ka tagga wiy rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka la yidhaahdo waxaayo waxaa saasaa udhaxaysa marna waxaa la sheegaa waxa maanica ah ee u diidaya hadday saa noqon lahayd waxaa la odhan lahaa assalaa ee tarka salaa lama yidhahdeen oo ninka iyo gaalnimada waxa u dhexaysa salaadda salaaddaa maanicoo xijaabaa la odhan lahaa oo kufrigii ka mancinaysa laakiin sida loogu isticmaalo shayga maanica ah ayaa waxa kaloo loo isticmaalaa waxa wasiilada u ah marka waxay ka dhigan tahay yacni shayga wuslada ah ee gaadhsiinaya ninka iyo shirkiga u dhexeeya ee shirkiga gaadhsiinaya ee uu ku gaadhaya waa salaad ka tagga ay ina alwuslata bayna alrajuli wa bayna alshirki waalkufri waxaa gaadhsiinaya ninka iyo gaalnimada waxa isgaadhsiinaya waxay noqonaysaa tarku salaa salaadda in laga tago marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wusla la qadaraya ay ina alwuslata bayna alrajuli wa bayna alshirki waalkufri tarku salaa marka wasiiladii kufriga gaadhsiinaysa laynoo sheego salaad ka tagga ah laakiin maanica haddii la sheegi lahaa salaadda keliya la sheegi lahaa ee tarkiga lama sheegeen oo waxaa kufriga ka manciyey salaad ka tagga maahee waa in salaadda lala yimi baa kufriga u diiday laakiin waxaa kufriga u sababaya wuxuu noqonayaa salaad ka tagga salaad ka taggu noqonaya yahay xadiiska kalena aan ku daro xadiidka kun iyo lix iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan iyo sagaashan wa can buraydata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam imaamu tirmidi wuxuu ka soo wariyey burayda buraydana uu ka warinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala xaal uu yidhi alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa alcahdu ballanka alladii kaasoo baynana wa baynahum annaga iyo iyaga noo dhaxeeyaa alsalaatu waa salaada faman tarakahaa ku kastoo salaadda ka tagaa faqad kafara waa gaaloobay rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi ayaa soo wariyey wa qaala xadiiun xasanun saxiix waxaanu ihi waa xadiis xasan ah oo saxiixa weeyaan buuri ahlucilmi badanna xadiiskan waa saxiixiyeen waa xadiis saxiixa ayay yidhahdeen damiirkan wa baynahum culammada qaarkood waxay u celiyeen munaafiqiinta oo waxay yidhaahdeen alcahdu aladii baynana wa baynahum ay wa bayna almunaafiqiin annagii munaafiqiinta waxa noo dhexeeya waa salaada ballanka noo dhexeeya waa salaada ku kastoo salaadda ka taga waa gaaloobay ahlucilmiga qaarkood waxay kaloo yidhaahdeen waxaa suuloobi karta in la camimo oo la yidhaahdo qof kastaba ama munaafiq ha noqdo ama muumin ha noqdee ballanka naga dhexeeyaa waa salaada ruuxii salaada ka tagaana waa gaaloobaya marka waxaa laga qaadanayaa salaadda arrinkeedu inuu weyn yahay aad iyo aad u culus yaha laga qaadanaya ta kale salaad ka tagu inay marka tahay kufri oo gaalnimo ay taha laga qaadanaya bal xadiiskan kalena aan ku darno xadiidka kun iyo toddobiiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix iyo sagaashan waa can cabdillahi shaqiiq waxaa idiin qoran kolley shaqiiq ibni cabdillaah ayaa idiin qoran laakiin sida waxa weeye uu sawaabku yahay waa inuu noqonayo cabdullahi ibnu shaqiiq inuu noqonayo marka nusakha kitaabkao dhanna waxaa ku dhacaysaa marka waa sabqu qalam yacni marka waxa yani sheikha ka dhacay oo magacu iska dabagediyey taabiciga waxaa la odhan jiray cabdullahi ibnu shaqiiq baa laodhan jiray saas aawadeed baa dabacaadka qaarkood la saxay oo sida saxan usuushi intay u noqdeen ay ku qoreen yani ilaa saddex dabco kala duwan oo saddexduba ay saxeen baan arkay oo dee markaa tirmidii si u soo wariyey iyo markiisa marka waxa markay u noqdeen ayaa sidii ay ugu qornayd ee saxda ahayd bay u qoreen qaarna sideeda intay u daayeen bay hoosta ku baraarujiyeen oo ay ku tilmaameen sida saxdiina sida kale tahay wa can cabdillahi bni shaqiiqin ataabiciyi almuttafaqi cala jalaalatih cabdullahi bnu shaqiiq taabiciga la yidhaahdo wuxuu tirmidi ka soo wariyey ee ataabiciyi almuttafaqi calaa jalaalatih taabiciga ahaa ee laysku waafaqsanaa jalaaladiisa iyo weynidiisa raximahu llah qaala waxa uu yidhi kaana asxaabu muxammadin sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi waxay ahaan jireen asxaabtii nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam laa yarawna shayan min alacmaali oo u arkayn oo u ictiqaadsanayn shay-an min alacmaali shay camallada ka mid a tarkuhu kufrun ee tegitaankiisa laga tagaa inay gaalnimo tahay hayra asalaa marka salaadda laga reebo salaadda waxay u qabeen tegista laga tagaa inay gaalnimo tahay saasay u qabeen laakiin acmaasha kale ee waajibaadka ah ee ka sokeeya markaa shahaadataanka ka sokeeya tegista laga tagaa inay marka waxa weeye gaalnimo tahay umay qabin rawahu tirmidiyu xadiiska tirmidiga soo wariyey fii kitaab aliimaan kitaab liimaan oo ka mida eh, jaamiciisa ka mida ayuu ku soo wariyey kitaabuliimaan ha u qaadan kitaab gaara inuu yahay oo yani kitaabuliimaan la yidhaahdo gaar u alifay tirmidi inuu yahay ee kutubta uu koobsaday jaamica tirmidi ama sunanka tirmidi sidaad u taqaan kitaabada markaa ku jira waa kitaab ka mida waa qayb ka mida marka waxa jaamica tirmidi biisnaadin saxiix sanad saxiix ayaan kusoo calaa kulli xaal adiladan waxaa laga qaadanayaa salaadda shanigeedu siduu u weyn yahay ee uu miisaan badan yahay ayaa laga qaadanaya saddexda xadiisba waa tilmaamayaan waxaanay caddaynayaan markaa saddexda xadiisba in tegitaanka salaadda laga tagaa ay gaallimatay kufri inay tahay ayay caddaynayaan inta salaadda laga taga inay kufri tahay bay caddaynayaan marka shaniga salaaddu inuu weyn yahay ee arkaanta kale afarta marka shahaadataanka laga yimaado inay ka miisaan badan tahay salaaddu ya shaarataanka mooyaane waajibaadka kale oo dhan iyadaa ka weyn iyadaa ka weyn saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood waxay ka qaateen taariku salaadku cala aliطlaaq inuu gaal yahay aan tafsiil ku sugnayn hadduu salaaddii ogaan uga tago biduuni cudrin inuu noqonayo kaafir inuu noqonayo oo milladda ka baxaa saasay ka qaateen culamada sidaa ka qaadatayna waxaa ka mid a alimaam axmed ibnu xambal iyo waxa weeye marka eh, agsarka atbaacdiis badanka atbaacdiisa saasay ka qaateen waana sida laga soo wariyey asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalam laga sheegay oo asarka waxa weeye cabdullahi bnu shaqiiq uu tilmaamayo kaana asxaabu muxammadin sala allahu aleyh wasalam laa yarawna shay an min alacmaali tarkuhu kufrun hayra asalaa saas aawoodee culamada qaar waxay ka daliishadeen ijmaacu saxaaba in asxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam sidaa ku kulansanaayeen maadaama qowl khilaafsan oo sariixa aan laga haynin kufrigana ay ku itlaaqeen ay saa ugu magacaabeen waxay kaloo ka deliishadeen ina bayna alrajuli wa bayna alshirki waalkufri tarka asalaa yacni ninka iyo gaalnimada waxa u dhexeeya salaada ka tegitaanka laga tegaayo yacni waxa weeyaan wuxuu ku gaadhayaa kufriga waa inuu salaadda ka tago hadduu salaaddii ka tago waa gaal buu noqonaya macnuu saasuu dhacay saas yadaa aawadeedna waxau yidhi ibnu taymiya bacdina ay ku raaceen alkufri marka la geliyo al la geliyo waxay ku dhacaysaa uun akbarka sida iqtidaa isiraat almustaqiim ku yidhi marka lama mid aha buu ihi kufriga munakarkee la nakireeyey isnataani binnaasi huma bihim kufrun altacnu fi nasabi waniyaxatu cala almayit xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey kaasi waa kufri munakar ah marka kufrun duuna kufrin baa loo jeeda laakiin alkufru almucaraf wuxuu ku dhacayaa akbarkii saasuu yidhi inkastoo culamada qaarkood taa aynay sallimin oo ay yidhaahdeen kufri mucarafoo alleh oo aan akbarka ku dhacayn baa jira nusuusta qaarkoodna ku soo arooray sida waxa weeye markaa xadiiskii marka waxaa yacni gabadhii saxaabiyadda ahayd faatima binti qays mi ahayd ee markaa ninkeeda markaa doonaysa inay khulci ka samayso ya khulci inay ka samaysay doonaysa dabeedna waxay tii yaa rasuul allahi maa aciibu calayhi fii diinin walaa khuluq walaakinii akrahu alkufra nebiguna u taqriiriyey ma odhan kufriga hadduu markaa al leeyahay waa akbar yani kuma odhan kufraanulcashiir bayna u jeedi kufraanulcashiir bayna u jeedi xadiiskuna saxiixaynku ku sugan waxaa la mid a ah xadiiska ibnu cabbaas ee mawquufka ku ah tas'alunii can ilkufri yani waxaanay shay macsi oo kabiira ah ayaa la su'aalayey ya oo ityaanu rajuli imra'atahu min duburiha markaasuu tas'alunii can ilkufri gaalnimadii weydiinaysa wuxuu u jeedaa nooc kufriga ka midoo kabaa'irta ah nooc kufriga ka mid oo kabaa'irta ka midoo kufrun duuna kufrin baa loo jeeday calaa kulli xaal masalada niqaashkeedu waa badan yahay waxay culammadu isla ogol yihiin qofku hadduu salaadda waajibnimadeeda inkiro inuu gaal yahay waa biijmaaci almuslimiin laba iskuma khilaafsana wakhtiga laakiin aanu marka waxa weye salaaddii waajibnimadeedii inkiraynin oo uu qirsan yahay xaalka caynkaasaa khilaafku ku saabsan yahay ma dembi kabiira ah oo kufrin duuna kufrin ah mise waa kufri akbar mise waa kufri akbar taasaa niqaash ku jiraa jamaahiirtu culammadu waxay mareen inay tahay markaysa marka yani nooc marka kufri ah oo aan gaalnimadii weyneyd ahayn oo milada bilkuliya aanu qofku kaga baxayn haddaanu markaa dafirsanayn waajibnimadii salaada saas yadaabaa jamaahiiru ahlicilmi ku tageen ilaa waxa weye culamada xanaabilada qaarkood ay qowlka usoo noqdeen oo ka mid yahay muwafaq ibnu qudaama wa wakayruh balca qaarkood ay yidhaahdeen ijmaac ficli oo kale ka dhigan tahay yani saasoo kale ay yidhaahdeen inaanu markaa milada ka baxayn waayo axkaamtan laguma dareerin yani markaa dadkii taariku salaadada ahaa laguma dareerin saas yadaa ay yidhaahdeen marka calaa kulli xaal waa masalo kolley niqaash badan weeye tarka salaa marka la yidhaahdana ahlucilmiga itlaaqaya inuu qofku salaadda hadduu ka tago inuu gaal yahay waxay qaarkood yidhaahdeen waa markuu salaaddii bilkulliya uga tago aanu marnaba tukanayn markaasuu gaal noqonaya ibnu cuthaymiin waxa uu ka leeyahy risaalo taariku salaadka uu kaga hadlayo oo uu aad u niqaashayo oo uu radinayo qowlka ah marka waxa weeye gaalnimo ma aha oo milada laga bixi maayo qowlkaasuu radinaya yacni aqwaashiisana aad bay ugu badan tahay inuu yidhaahdo waa kaafir oo milada waa ka baxay bilkuliya laakiin meelaha qaarkood wuxuu ku caddeeyo oo fataawihiisa iyo duruusihiisa kale ka mid ahaa kutubihiisa qaarkoodna ku qoran inuu yidhi kaanu gaalaysiinaynaa waa ka itlaaqan salaadda uga tegay oo marnaba aan tukanayn ee ka marna tukanaya marna ka tegaya ama waxaweye jimcaha tukanaya wakhtiyada kalena ka tegaya ama ramadaanta tukanaya ama wakhtiyada kale ka tegaya ee xilli tukada xillina ka taga kaa gaalaysiin mayno waxaanay marka waxawn yani ra'yiga noocaasi ibnu taymiya ayaa fii bacdi fataawihi ku odhanaya oo xadiiskan tilmaamaya waman lam ya'ti bihinna falaysa lahu cinda allahi cahdun kaan markaa salaadaha la iman riwaayaadka qaarkood waxaa ku saabtay waman lam yuxaafid calayhinna kaan ilaalin salaaddii iyo kaan la imanin riwaayada kalena sheegayso oo culammada marka waxa shaaficiyada iyona ay u deliishadeen inaanu marka waxayani miladii bilkuliya uga bixin oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ruuxii salaadaha ilaaliya inuu ilahay agtiisa ballan ku leeyy ruuxaan salaadaha ilaalin riwaayo kalena ay sheegayso waman lam ya'ti bihinna kaan la imanin salaadaha falaysa lahu cinda allahi cahdun ilahay agtiisa ballankuma leh in shaaa cadabahu wa in shaaa adkhalahu aljanna culammada jamac fara badan baana saxiixiyey oo ibnu xibbaan ka mid yahay oo uu ka mid yahay waxa weeye marka a'immo fara badan ay ka mid yihiin nawowi ka mid yahay ibnu mulaqin ka mid yahay yani marka albaani ka mid yahay ibnu cabdilbar ka mid yahay yani waxa weeye ayaa saxiixiyey ahlicilmi badan baa markaa saxiixiyey xadiiskaas waxaanay u daliishadeen inaanu marka waxa miladii bilkuliya uga bixin maadaama marka waxa taxta almashiica laga dhigay waman lam ya'ti bihinna falaysa lahu cinda allahi cahdun in shaa cadabahu wain shaa adkhalahu aljanna riwaaya kalena waxa ku so aroortay wain shaa hafara lahu hadduu doona ilahay waa u dembi dhaafa hadduu doona ilahay waa cadaaba hadduu doono ilahay waa cadaaba hadduu doonana jannaduu geliyaa marka waxa weeye kufrigii markaa in yacni eh, laga tilmaamayo wuxuu shabbahay yacni gaaladii buu shabbahayoo xukunkii markaa gaalada ee dhiiggiisu inuu bannaan yahay oo kaluu yeeshay culamada qaar ku awileen si ay daliilkaa kale ula kulmiyaan qaarkoodna waxay ku xambaareen kufrun duuna kufrin ayay ku xambaareen ishkaalka soo arooraya waxay tahay dunuubta qaarkood baa lagu sheegay inay kufrun duuna kufrin tahay laakiin waxaa dee kala duwan ay kaga jawaabayaan shayga markaysaga macsida ah samaynta la samaynaayo iyo shay camaloo waajiba tegista laga tegayaa kala duwan ashyaadaa kale lagu sheegay inay kufri tahay waa tacni fi nasab macsi lala imanayo weeyi ee shay waajiba oo camal marka islaamka lagu waajibiyey oo tegistiisii gaalnimo noqotay maaha yacni kufri lagu itlaaqay maaha alxalif bihayr illah waa macsiyo qofku ula imanayo man xalafa bihayr illahi faqad kafar aacnu fi nasab waa saas ilahy niyaaxadu waa saas ilahy lakiin kan muxuu ku qaydan yahay wuxuu ku qaydan yahay yani waxa weeye kaana asxaabu muxamadin sala allahu aleyh wasalam laa yarawna shayan min alacmaali tarkuhu kufrun ficluhu kufrun kamaynaan hadlin tarkuhu kufrun shay tegista laga tagaa kufri too aan salaadda ahayd asaxaabtu may ictiqaadsanayn may qabin marka waxa weeye tarkigiiyo ficilkaa farqi udhexeeya ashyaada kale la sheegaya waxay ku soo aroortay ashyaa ficluhu kufrun markaasaa la waa kufrun duuna kufrin laakiin shay tarkuhu kufrun yani markaa inay nasan kaga soo aroortay yani waxa weeye kuma saabsane acmaashan marka waa hadday zakada tahay hadday salaada tahay hadday yani marka xajka tahay ashyaada waxaa ku soo arooray shayga tarkigiisu kufriga yahay wuxuu ku soo arooray yani salaada marka kufrin duuna kufrin wejigaasay ugu ambaareen wejigaasay ugu xambaareen inkastoo dee la odhan karo yani aayad damba sowtan eh, ibnu cabaas laga soo wariyey kufrun duuna kufrin yani aayat lxukmi laga soo wariyey calaa kulli xaal masaladaasi waa niqaash badan tahay aqwaal badan iyo markaa war badan baa ku jira laakiin awjuhda culammadu ay ka sheegeen kolley waxaan filayaa in wax ka iftiiminnay aynu ka tilmaannay dalabatu cilmiga anfacaaya yani salaada shanigeedu waa weyn yahay xataa haddaynay gaalnimo noqon yukhshaa calayhi alkufru qofka salaadda ka taga gaalnimada waa looga baqaa in caaqibadiisu gaalnimada ku dambayso halisu wuxuu u yahay ruuxaasi gaalnimo inuu ku dhinto ayuu halis u yahay yacni marka lagu socdo xataa qowlka ah markaysaga gaal ma aha ma waa iska wanaagsan yahay ma wa afsaqu alfaasiqiin faasiqiinta kuwa ugu fisqiga xun buu ka mid yahay gaalnimadana waa looga baqaya inuu gaalnimo ku dambeeyo waayo almacaasi bariidu lkufri macaasidu waa dhambaalkii gaalnimada ka soo horreeyey kun iyo siddeed iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddobiyo sagaashan wa can abi hurayrata radia allahu canhu imaamu tirmidi wuxuu ka soo wariyey abu hurayra qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi ina awala maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati min camalihi salaatuh ina awala maa kii waxa ugu horeeya yuxaasabu bihi alcabdu addoonka lagu xisaabaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame min camalihi xaalu camalkiisa ka mid yahay salaatuhu salaaddiisa wax lagu xisaabo waxa ugu horreeya salaaddiisa yacni wixii xuquuq ilaahaya ee laga xisaabaayo salaadda ugu horraysa ee acmaal fa in salaxat hadday salaaddu hagaagto faqad aflaxa wa anjax faqad aflaxa waa liibaanay wa anjaxa waa markaa najaxay waa guulaystay waa liibaanidin weeye waa isku macna waa isku dhow yihin wa in fasadat hadday salaaddu fasaaddo hadday salaaddu xumaato hadday salaaddu ka kharribanto faqad khaaba wa khasir waa markaa guuldarraystay wa khasira waana khasaaray fa in intaqasa min fariidatihi shay'an hadduu ka dhimo min fariidatihi faralkiisii shay an wax hadduu ka dhimo oo waxay ka maqan yihiin qaala rabbu caza wajal allah waxa uu yidhaahdaa caza ilaahay isagaa haaliba oo gacan sarreeya aan laga haalib noqon wajalla ilaahay isagaa weyn eh unduruu hal licabdii min tatawuc unduruu eega hal licabdii ma u sugantahay addoonkayga min tatawucin wax sunnii ma u sugan yihiin sunne maa leeyahay sunno ma haystaa fa yukammalu biha waxaa loogu dhammaystirayaa sunnayaashaas man taqasa min fariidatii wuxuu ka nuqsaamiyey fariladiis ama man taqasa waxa ka nuqsaamay min alfariidati faralka ka nuqsaamay oo intaqasa laazim iyo mutacaday labadaba leedahay uma takuunu saa'iru acmaalihi calaa haada intaa dabadeedna camalladiisa kalena sidaasay noqonayaan qaar ku sugan oo iyagana waxa weeye faralladooda lagu xisaabaayo ee wixii ka dhinmana sunannada looga dhammaystiraayo ama siduu waxa weeye e, ugu najaxay salaaddii oo ay ugu hagaagtay ayaa camallada kalena u hagaagayaan rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey waqaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasan ah weeyaan buuhi xadiis kaloo la macnaa ah sidanoo kale ku soo aroorayna waa jiraa oo cid ah saxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mida oo aan la magacaabin laga warinayo oo sanad ahaanna kan ka qawisan marka labada xadiis way isquweynayaan xadiiska kale waxa weeye waa xadiis markaa qawi a ah weeye ahlucilmi badan baana xadiiska saxiixiyey macnaha labada xadiis ay ku kulmayaan ee ay iska waafaqsan yihiin ahlucilmiga saxiixiyana waxaa ka mid ah asheikhu alalbani raxmatullaahi calayh xadiiskani wuxuu tilmaamayaa waxa ugu horreeye qofka laga xisaabaya inay tahay salaaddiisa camallada ugu horrayse laga xisaabaya waa salaada xadiis kalaa soo arooray oo sheegaaya waxa ugu horreeya qofka laga xisaabaya inay tahay dhiigagga addimaa awalu maa yuqda calayhi alcabdu yowma alqiyaama fi ddimaa wax laga xisaabayo dhiigagga ugu horreeya culammadu waxay dhahn labadu isma diidana waxaa loo kala qaadayaa xuquuquullaahi iyo xuquuqu alkhalqi xuquuqda ilaahay wax laga xisaabo waxa ugu horraysa salaadda xuquuqda khalqigana xuquuqda dadka kale leeyihiin ee qofka ku maqan ama ha noqoto marka waxa weeye wuxuu dhiig ka dulmiyey wuxuu xoole ka dulmiyey wuxuu cirdi iyo sharaf kaga meel kaga dhaco ka dulmiyey wixii xuquuqulkhalqigana dhiigagga ugu horreeya marka labada xadiis sidaasayna isu khilaafsanayn oo midba mawduuc ku saabsan yihin midba mawduuc ku saabsan yihin waxaa laga qaadanayaa salaaddu muhimmadday leedahay iyo in lagu dadaalo inay tahay maadaama laynoo sheegay xuquuqdii ilaahay wax laga xisaabaayo bacda tawxiid inay salaaddu ugu horrayso yacnii tawxiidkaa ka faralnimo badan salaadda oo ka horreeya laakiin ciddii ahlu tawxiid ee tawxiidkii la timi camalladooda kale waxa ugu horraynaya ee laga xisaabaayo salaadda ugu horraynaysa hadday salaaddii kaa kharibanto camalkiisii kalena dee uma kabi karo salaaddii hadduu salaaddii markaa ku guulaysto salaaddii u hagaagtana camalkiisa kalena waa u hagaagayaayo waa guulaysanaya hagaagga salaaddana waxaa soo gelayaa in salaaddii aan la saagsaagin oo lala yimaado marlabaadkana salaaddii aan markaa waxa weeye la nuqsaamin faralladeedii oo dadka qaarkood salaaddii marna waa tukanayaan marna waa ka tegayaan salaadaha qaarkood baa ka baaqanaya marka nuqsaan baa salaaddoodii ku jirta faralka ahayd dadka qaarkoodna iyagoo tukanaya ayaa waxaa laga yaabaa salaaddii wax ka burinayaba inay la imanayaan aynay kana warqabin marka salaaddii ruuxu waa inuu aqoon yeeshaa si salaaddiisu u asaxdo salaad hagaagsan ay u noqoto yacnii wakhtigii nebigaba calayhi salaatu wasalaam nin asxaabta nebiga ka mid a ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay salaaddiisa siduu u tukanaayo uu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusal nebiga agtiisuu laba ragcadood ku tukaday dabeedna salaaddiisu inaynay asixin baa nebigu arkay calayhi asalaatu wasalaam oo tuma'niinadii iyo xasilloonnidii salaadda ayuu ka tegayey nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wassalaam irjic fasalli fa innaka lam tusal noqo oo tuka maa tukani yacni waxaad tukatay salaad ma aha waa salaad la'aan waxaad ka dhigantay sidii midaan tukan dib ugu laabo fa rajaca fa sallaa kama kaana qad sallaa ninkii waa noqday waa ku aa tukaday siduu markii hore u tukaday si la mid u tukaday mar kaluu ku soo noqday nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu salaamay nebigu salaamtii ka qaaday dabeedna wuxuu ku yidhi haddana irjic fa salli fa innaka lam tusall noqo oo tuka maa tukani waxaad tukatay salaad ma aha dad fara badan baa salaadda markaa waxa weeye aad yo aad yacni u khafiifinaya oo tumaaniinadii ama xasilloonnidii salaadda aan la imanayn sunnihii la doonaaya inay wax kabana isaga kaannahu inaanu salaad ahayn bay dadka qaar ula mucaamilaan qaar baa rukuucda markay sidaa uga toosaan weli iyagaan gaadhin istaaggii waaba hoobto dhulku galaan hadda saani isuma taagan iska daa inuu ku xasile muxuu iska luray ama muu tukado ama muu iska daayo isagaan qumaatiba isu taagin iska da waxaa la rabay intusaan isu taaga inuu xasilo haddana xarakada gooyo dhaqdhaqaaqu go'o haddaan taasi dhicin salaadi ma jirto iska forfororsanayaan marka waxa weeye sunnihii la doonaya inuu wax u kabana isaga waxa weeye siday u sameeyaan dadka qaarkood waaba ka sii darantayba marka salaaddii in la ilaaliyo waajibaadkeediiyo arkaanteediiyo shuruuddeedii mid walba lagu dadaalo salaaddii la wanaajiyo jamaacada markaa lagu dadaalo wixii ka dhinma la dhammaystiro oo aan salaaddii la dayicin haddii markaa salaadaha qaarkood ay ka tageen waa inuu salaadihii qalleeyaa oo jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin afarta madhaboodna ka mid yihiin waa qallaynayaa salaadihii faralka ahaa ee ka tegay oo dhaafay waa inuu markaa dhammaan qalleeyaa ka daba taga haddii kale aakhire wuxuu tegayaa isagoo salaadihiisii ay markaa dhantaalan yihiin saasuu tegaya qallaha la qallaynayana jamaahiru ahlicilmi waxay u deliishadeen fadaynu ullahi axaqu an yuqdaa cumuumu alcilla cillada caamnimadeeday u daliishadeen oo nebigu calayhi asalaatu wassalaam gabadhii weydiinaysay aabbaheed inay ka xajin karto ayaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wassalaam ara'ayti low kaana calaa abiiki daynun faqadaytihi akaana yanfacuh haddii aabbaha dayn lagu yeelan lahaa gashi ama qaan lagu yeelan lahaa aabbaha oo aad ka guddo ma anfici lahayd qaalat nacam waxay tidhi haa qaala fa daynullahi axaqu an yuqdaa daynka ilaahay baa u mudan in la gudo oo ka mudnaansho badan daynka khalqiga in la gudo salaadda horta niyaabo ma gasho waa cibaada badaniya maxda markaa ruux ruux kama tukan karo waxayse jumhuurku u jeedaan yacnii ruuxu salaaddii dhaaftay inuu qallaynaayo iyo soonkii dhaafay inuu qallaynaayo ee uu wakhtii hore ka tegey ee uu markaa wakhtigeedii ka bixiyey oo ogaan uga saaray ayay markaa ka deliishadeen taasay ka deliishadeen addoonkii haddii wax ka dhinmaan marka la xisaabaayo oo salaaddii nuqsaani ay ka gasho ilaahay wuxuu yidhaahdaa addoonkayga wax sunna a ah ma leeyahay bal hadda eega culammada odhanaysa salaadaha faralka ah haddaan cudurdaar looga tegin lama qalleeyo xadiiskanoo kale waa deliishadeen waxaana yidhaahdeen waa inuu sunnayaasha aad u fara farabadsadaa laakiin wixii ka dhinmay ku saabsan tahay ee salaadihii faralka ahaa ee laga tegey ee salaad wada maqanba sunna meeshii buuxin maayay jamaahiiru ahlicilmi leeyihiin marka wixii salaadda ka dhiman sunnayaashaa looga kabaya sunnayaashaa looga kabaya marka waxaa laga qaadanaya xadiidka in salaadaha faralka aad iyo aad loogu dadaalo ayaa laga qaadanaya baabka afar iyo sagaashan baabu fadli safi alawal safka hore fadligiisuu u baab yahay waalamri biitmaami sufuufi aluwal iyo in la dhammaystiro ayuu u baab yahay safafka hore in la dhammaystiro wa taswiyatiha iyo in markaa safafka la simo in la amrayo ayuu u baab yahay wataraasi fiiha iyo isku dhowaanshaha la ysku dhowaanayo in la amrayo ayuu u baab yahay intaa mid walba la amrayo in safafka la dhammaystiro safa safku ka horeeyo in safafka la simo in la ysu dhadhowaado intaaba in la amrayana baab buu yahay baabka waa loo guntay intaba xadiiska kun iyo sagaaliyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed iyo sagaashan can jaabir ibni samurata radia allahu canhuma qaal kharaja calayna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama faqaal jaabir ibnu samura waxau yidhi waxaa u soo baxay rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yidhi alaa tasufuuna maa isi saftaan alaadu waa taxdiidiya daliil faalixiinka ibnu callaan sharaxa sahwaa ku dhacay waxau yidhi alaadu waa istiftaaxiya laakiin sida saxani waa inay markaa tahay taxdiidiya inay tahay weeyi siday shuraaxda qaarkoodba marka ay sheegeen oo cayni uu ku sheegay sharax abu daawuudka wallawi uu ku sheegay dakhiirada waana macnaha mutawaadirkae macnuhu sax ku noqonayo alaa tasufuuna ma isu saftaan kama tasufu almalaa'ikatu cinda rabbiha yani isisafid la mida isisafidda malaa'igtu ay isisafayso cinda rabbiha rabbigeed agtiisa ay isisafayso isisafid la mida ma isisaftaan qulnaa waxaanu nidhi jaabir baa odhanaya yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow wa kayfa tasufu almalaa'ikatu cinda rabbiha sidee bay malaa'igtu isu safaysaa rabbigeed agtiisa qaala nebigu waxau yidhi calayhi asalaatu wassalaam yutimmuuna asufuufa aluwal waxay dhammaystirayaan safafka hore ayay dhammaystirayaan oo safka horeoo dhiman mid dambe ma bilaabayaan wa yataraasuuna fi asaf waxay isu dhowaanayaan safafkana waa isu dhowaanayaan safka gudihiisana waa isu dhowaanayaanoo waxay samaynayaan inay markaa isku dhowaadaan oo aynay kala durdurkino fakaaga markaa dhexdooda aanu u dhaxayn rawaahu muslim muslim baa xadiiska soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu asxaabta amray inay isu safaan sida markaa malaa'igtu isu safto markuu nebigu ku soo baxayo saxaabada wuxuu ku soo baxay iyagoo xalqada u fadhiya oo koox koox ah markaan salaadba uma taagna markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalkan ku yidhi ma isu saftaan sida malaa'igtu isu safaysoo kale ma isu saftaan isu safid lamida waxay weydiiyeen saxaabadii siday malaa'igtu isu saftaa laba arrin buu u sheegay waa midda koowaad ee safafka horeay dhammaystiraan buu yidhi halkaa waxaa laga qaadanayaa safkii horeo dhiman inaan mid dambe la unkin ayaa laga qaadanaya wallawigu wuxuu ku sheegayaa sharxu muslimka waxaa kaloo laga qaadanayaa safafka in laysu dhowaado oo aan fakaag la bannayn sida laysugu dhowaadana axaadiista qaarkood baa inoo sii caddaynaysaa xadiiska bukhaariga ee inoo iman doono riwaayada bukhaariga inoo iman doonta ayaa sii caddaynaysa min xadiisi abi mascuud xadiiska kun iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal iyo sagaashan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal low yaclamu annaasu maa fi nnidaa'i waasafi alawwal hadday dadku ogaan lahaayeen maa fi nnidaa'i waxa adaanka ku sugan addimaadda salaadda loo addimaayo oo fadli ah waxaa ku sugan oo fadli ah waasafi alawal iyo safka koowaad waxaa ku sugan oo fadli iyo ajar ah hadday ogaan lahaayeen uma lam yajiduu deedna aynay heli lahayn inay addimaan oo ilaahay dartii u addimaan ama safka koowaad inay galaan si kale aynay ku heli lahayn ilaa an yastahimuu calayhi inay u qori tuurtaan mooyaane si kale haddaynay ku heli lahayn lastahamuu way u qori tuuran lahaayeen muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa addimaadda salaadda loo addimayaa fadli weyn inay leedahay baa laga qaadanayaa waayo waa cibaado nafcigeedu tacadiyaayo ou dadkii khayrka ugu yeedhaayo oo khayrka xasuusinaayo oo sababtiisa dad fara badani ay ku imanayaan salaaddii ay ku imanayaan man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacili nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii khayr cid tusiiya ka samaynaya ajarka uu helaya ajar la mida ayuu ka helaya wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri milu ujuuri man tabicahu yacni nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam ruuxii hanuun cid ugu yeedha yacni qadar hanuun ah ama wax hanuunka ka mida cid ugu yeedha oo ciddaa sideeda ay ka ajiibto ciddaa markaa shaygaa hanuunkee wanaagsan la timi ajarkay helayaan ajar la mida loo qoraya marka addimaadda salaadda loo addimayaa fadli weyn bay leedahay oo khaas ahaan cidda marka waxa weeye tabarruc ahaan u samaynaysa oo aan marka waxa weeye ilaahay dartii un uga jeedda oo aan markaa waxba ku qaadanaynin fadiilada iyo ajarka weyn ayay yeelanayaan kuwa kale laftoodu nooc ajara waa yeelanayaan laakiin kuwan gaari maayaan haddii wuxuu aaddimayaa inay ahayn shilimada daraaddeed aynay ahayn ee wuxuu aaddimayaa ilaahay dartii ay tahay yacni laftiisu ajar waa ka helaya ajar waa ka helaya safka koowaadna inuu ajar badan yahaa laga qaadanayaa waa safka markaa ugu khayrka badan yacni waxa weeye waa xagga safafka ragga laakiin rag iyo dumar wada tukanayo oo dumarku ay salaadda ku xidhan yihiin ragga ay ku xidhan yihiin iyaga safkooda hore in laga fiican yahay oo laga ajar badan yahay baa laynoo sheegi doonaa xadiiska soo socda caddaynaya iyaga safka dambea khayr badan mar haddayna dumar maxdiya ayna ahayn dumar saafi oo keligooda aynay ahayn laakiin ragga waxaa fadli badan safa safku ka horreeya fadli badan safka ugu horreeya ee imaamka ugu xiga baana ugu ajar iyo fadli badan marka labada hadday ogaan lahaayeen dadku addimaadda salaadda loo addimaayo iyo safka koowaad baa ajarka ku sugan hadday ogaan lahaayeen si kalena aynay ku heli karin intay isku qabsadaan inay u qori tuurtaan mooyaane way u qori tuuran lahaayeen halkaana waxaa laga qaadanayaa ashyaada loo siman yahay in haddii waxa weeye si kale lagu kala saari waayo oo loo kala horrayn waayo cinda alistixaam in qorituurad loo samayn karo maxaana laga qaadanaya qorituuradku waxaa loo siman yahay inuu bannaan yahay in loo qori tuurtaa taasaa laga qaadanaya adillo kale oo u daliilina waa jirtaa qori tuuradka wakhtiyada qaarkoodna hore waa u soo sheegnay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam kaana idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'ih markuu doonaayo inuu socdaalo dumarkiisu u qori tuuri jiray ta raacaysa ta qori tuurka ku soo baxda ayuu markaa kaxaysan jiray marka waxay ka mid tahay adilada u daliilkaa tuuradka ayay ka mid tahay tuuradkani ma aha khamaarkii ma aha madaahibta qaarkood sida madhabta xanafiye oo kale waxay yidhaahdaan qori tuuradku ma bannaana laakiin adilada khaaskee ku soo aroortay waxay caddaynaysaa inay markaa bannaan tahay laakiin meeshaay ku bannaan tahay dee weyn lagula yimaadaa meelanay ku bannaanayn in loo isticmaalo ma maaha hadday noqoto waxa weeye dee in eh, cidi ay ku faashanayso dee qorituurkaasi markaa waxa weeye kii saxda ahaa ma aha waa mid baatila weeye hadday tahay mid khamaar markaa lagu samaynaayo dee qorituurkaasi ma bannaana wuxuu noqonayaa mid baatiluu noqonaya dadka qaarkood waxay sameeyaan ashyaaday iibinayaan inay markaa yidhaahdaan bakhtiya nasiib baan wax kaaga iibinayaan oo dabeed markaa waxaa la yidhaahdo lacag markaa bixi ama meesha ku soo gal dabeedna marka waxa weeye yacni marka la yidhaaha nambaradan taabo dabeedna la odhanaya nasiibka kuugu beego weeye kaasaa lagu eegaya ta noocaasi waa khamaar weeye waa khamaar weeye mid bannaan ma aha maalkaasna wuxuu noqonayaa mid xaaraanuu noqonaya ka bixinaya iyo ka qaadanaya labadaba xaaraan bay ku tahay baycuna wuxuu ku bannaan yahay dee shuruuddiisu markay dhammaystirantuu bannaan yahay wa axalla albayca waxarama xarama alriba laakiin baycu hadduu yahay kii waxa waxaweeye sharcigu reebay waa hadhaya waxa jahaaladu ku jirtay aan la garanayna waxa waxaweyaan waa xaaraano ma bannaana nahaa rasuulullahi sala allahu aleyh wasalam can ilgharab beyca ama iibka la ysku kedinaayo nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam oo in cid la kediyo waa reebay waana kedin la iskedinaayo baycu wuxuu ku dhacaa marka waxa weeye in markaa wixii la garanayo la og yahay oo ama la arkay ama markaa shay markaa la garanayo oo yacni markaa macruufa u noqdo oo lagu raali noqday yacni taraadi buu ku dhacaa qaacidadiisu waa sidaa ila an takuuna tijaaratan can taraadin yacni waxa weeye waa inay taraadi ku dhacdaa taraadigaasna ogaal la ogaado shaygii la garanayaa u asala ila wax majhuula qofku aanu garanayn raalli baan anigu ka aha wixii ii soo baxaba maa taraadigu tahe looga jeeday saas maaha sharcan innama albaycu can taraadin waxay noqonaysaa khamaar bay noqonaysa khamaarkuna ma bannaana bakhtiyaa nasiib in wax lagu kala iibsadaa waa mid xaaraanan bannaanayn aad iyo aad waa in looga taxadira la yska jiraa dadka wax iibinaya baaca mushtarka ahi waa inay bartaan axkaamta bayca cumar bnu khadaab waxaa laga sheegay inuu yidhi ruuxa wax iibiya ee tijaaraysta isagoo axkaamtii bayca aan garanayn akala riba shaa'a am abaa ruuxaasi ribuu cunayaa ama ha doono ama ha diidee wuxuu cunayaa waa ribo yacnii kama badbaadi karo isagaan garanayn buu ribadii ku dhacayaa saas yadaa ku dhacay khamaarkana de waxaa weeye qur'aanka iyo xadiiskaba waa lagu xarrimay waa lagu xaaraantinimey inama alkhamru walmaysir waalansaabu walazlaamu rijsun min camali ashaytaan hadda maaragta sanamadii baa lagu lamaaneeyey khamaarkii marka khamaarku waa shay xun khamaar maxaa la yidhahdaa ama maysir ama qimaar waa maal kastuu qofku bixinayo oo maalkaa markuu bixiyey uu kala dhex yaallo bayna alghurmi waalghunmi inuu ku khasaaro iyo inuu marka waxa weye faa'iido yacni bakhtiyaa nasiib buu wax ku iibinayaa ama maalkaa ku bixinayaa wuxuu heli doonaa wuxuu garanaya ma aha inuu wax heli dooniyo in kalena ma garanaayo beddelkan wuxuu ku bixinayaa inuu ku bakhtiyaa nasiibiyuu doonaya marka mar waxba waayaya marna wax yaraan naf lahayn buu helayaa oo aan u dhigmin maalkii uu bixiyey haddii la odhan lahaa intan ma siisanaysaa uu odhan lahaa maya ma siisanayo haddii la tusi lahaa lahaa tanaa lagaa iibinayaayo intaa masiisanaysa aad hadda bixisay waxaa odhan lahaa maya marna waxaa ku soo beegmaya wax weyn ayaa ku soo beegmaya yaa wax weyn baa ku soo beegmaya waxyaalaha noocaasi waa ashyaa aan bannaanayn oo marka waxa weeye xaaraana markaa weeye waxaa la mid a waxyaala haddan aad loo isticmaalo ku saabsan in waxa weeye markaa eh, la yidhaahdo eh, bakhtiya nasiib waxaad ku gashaa yacni inaad markaa waxesho iyo in kale oo waxaa la doonayaa inaad markaysaa nambarkan soo garaac yacni waxa weeye intaasaad markaa ama ku shubanaysaa ama ku garaacaysaa dabeed markaa waxa weeye markaad sidaas samayso waxaa hadhow bakhtiyaa nasiib ku gelaysaa inaad waxaa hesho yacni wax weyn oo kale la ballanqaaday dadka badankoodana waxba la siin maayo qaarna wax yar baa la siinayaa midhadhna waxaa lagu beegayaa wax markaa waaweyn waa nidaamadii gaaladu markaysaga khamaarada u samayn jirtay yacni qaababka noocaasa weeye marka ashyaada noocaasa inta lasoo koobigareeyo in la yska isticmaalo oo la yidhaahdo maal baa lagu kasbanayaa dee markaa mid bannaan maaha yacnii shubashada marka la odhanayo wax ku shubo oo marka waxaweeye ama marka waxawe nambarkan yacni waxa weeyaan intaa ku soo baktiyaa nasiibi waxyaalaha noocaasoo dhammi khamaarkay soo gelayaan khamaarku waa xun yahay in xoolaha layska fasahaadiyo ma aha waa in aad iyo aad laysaga jiraa waxa marka yacni khamaarka iyo waxyaalaha xaaraanta ah aad yo aad waa in laysaga ilaaliya xadiiska kun iyo koob iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol wa canhu imaam muslim wuxuu abu hurayre ka soo wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi khayru sufuufi arijaali awaluha safafka ragga waxa ugu khayr badan awaluhaa ka ugu horreeya ugu khayr badan wa sharuhaa waxa ugu markaa shar badan bimacnaa waxa ugu ajar yar aakhiruhaa ka ugu dambeeya safafka ragga ka ugu dambeeya baa ugu ajar yar wa khayru sufuufi nnisaa'i aakhiruhaa safafka dumarkana waxa ugu khayr badan oo ugu ajar badan ka ugu dambeeya aakhiruhaa wa sharuhaa waxaana ugu shar badan bimacnaa waxaa loo jeedaa waxaa ugu ajar yar oo sharka xaggiisa ugu dhow yacni ugu xiga ee awaluhaa ka ugu horreeya oo safafka dumarka ka dambe ayaa khayr badan rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa safafku siday u kala khayr badan yihiin marka xagga ragga haddii laga eegaayo safba safku ka horreeyuu ka khayr badan yahay safba safku ka dambeeyana waa ka ajar yar yahay waa ka ajar yaryahay xagga dumarkana waxaa khayr badan safo safku ka dambeeyo maxaa sidaa loo yidhi waxaa sidaa loo yidhi raggii iyo dumarkiibaa isa soo xigaya oo safka ragga ee dumarka ugu xigaa xaggii dumarku u dhowaanaya safka dumarka ka mida ugu soo horreeyaana xaggii raggu ugu xigayaa markaa safo safkuu ka fog yahay xagga dumarka ayaa afdal ah yacnii labada qaybood inay isdhex galaan ay kala fog yihiin labada isugu soo xigaana waxay yihiin kuwa ugu ajarka yar waayo dee fitno iyo waxbaa ka iman kara halkaana waxaa ka soo baxaya in ikhtilaadkii laga dheeraado raggiiyo dumarkii inay isdhex galaan yacni markaa in aad iyo aad looga fogaado layska jiro ayaa laga qaadanay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen markan waxa weeye safafka dumarka ka ugu horreeyaa uu yahay sharuha washaruha sharuha awaluha waa markay rag la tukanayaan laakiin hadday gaarkooda yihiin oo dumar keliya ay yihiin xaaladda caynkaasa waxay ku soo noqonaysaa bay yidhahaan asalkii waayo dhibtii laga taxadirayay markaa meesha ma taal maadaama dhibtii laga taxadirayay meesha aynay oolin oo jinsigii kaliya noocii kale aynay ku soo dhowaanaynin oo si looga fogeeyo markaa qaybta kale inay isku soo dhowaadaan taasi markaa eh, ay baaqatay taxadirkaas waxay noqonaysaa marka waxaweye ka ugu horreeya inuu ugu khayr badan yahay dumarkana laakiin ragga mar walba ka ugu horreeya ugu khayr badan mar walba ka ugu horreeya ugu khayr badan markay dumar la tukanayaan oo dumar ku soo dhow yihiinna waa kasii xag jiraa waa kasii xag jiraa marka ma safka ugu horreeya keliya khayr badan mise safafku siday u kala horreeyaan bay u kala khayr badan yihiin ma tan labaad weeye oo safafku siday u kala horreeyaan bay u kala khayr badan yihiin asafu alawal waa ka ugu khayrka badan ka ku xigaana waa ku sii xigaa waa haakada axaadiista qaarkoodna macnaha waa laga fahmayaa waa soo arooreen bacdu alaxaadiis oo tilmaamaysa yacni markaa inay sidaa u kala fadli badan yihiin tilmaamaysa xadiiska kun iyo labiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo kow wacan abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam ra'aa fii asxaabihi ta'ahura abi saciidin alkhudri waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu ku arkay fii asxaabihi ay fii bacdi asxaabihi asxaabtiisii cid ka midu wuxuu ku arkay ta'ahuran dibudhac ay salaaddii ka dibdhacayaan faqaala lahum nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wassalaam taqaddamuu soo hormara soo hormara fa'tammuu bii igu dayda aniga oo igu xidho igu dayda waliya'tamma bikum idinkana ha idinku daydo man bacdakum cidda idinka dambaysa ha idinku dayato laa yazaalu qawmun yata'akharuuna xataa yu'akhirahum allah laa yazaalu kama baxayaan qawmun rag ka bixi maayaane way ahaanayaan yata'akharuuna ee qaar dib dhacaayay ahaanayaan xataa yu'akhirahum allaahu ilaa ilaahay dib u dhigo oo darajaadkii caaliga ahaa ee korreeyey derajooyinkii korreeyey uu ilaahay ka dibdhigo yacnii ragga marka waxa weeye ta'akhurka badan la yimaadaa oo salaaddii ka dibdhacayaa darajaadkii jannada ee korreeyaa laga dibdhigayaa oo laga dambaysiinayaa rawaahu muslim muslim baa xadiidka saxiixa ku soo wariyey xadiidkan waxaa ku sugan dheeraynta khayrka loo kala dheeraynaayo in lagu dadaalo ayaa ku sugan waxaa kaloo ku sugan daacaadka inaan laga dibdhicin waxaa kaloo ku sugan ciddii ta'akhur ku sugan yahay in markaa laga waaniyo waxaa kaloo ku sugan oo laga qaadanaya cidda markaa imaamka ugu xigtaa inay imaamka ku dayanayso dadka dambe ee markaa ka dambeeyaana maadaama imaamkii laga gudban yahay safafka ka horreeya inay ku dayanayaan oo dee waxa weeye aldaahir waa inay safafkan eh, ka horreeyaa imaamkii ay raacayaan haddiiba imaamkii waxa weeyaan ay sawdkiisii maqli waayaan ama isagii arki waayaan dadka ka horreeyay ku dayanayaan waxaa kaloo xadiidka ku sugan ciddii markaa salaadda ka dib dhacday inuu ilaahay dib u ridaayo oo ilaahay dambaysiinaayo aljazaa'u min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa baa abaalmarintuna noqonaysa waxaa jira xadiis markaa abu daawuud soo wariyey min xadiisi caaisha oo tilmaamaya laa yazaalu qawmun yata'aharuuna can alsafi alawali xata yuakhirahum allahu fi nnaar abu daawuud baa soo wariyey wuxuu xadiiskaasi tilmaamayaa rakama baxaan ee way ahaanayaan qaar ka dib dhacaya safka koowaad ilaa ilaahay ku dib rido fi nnaar naarta gudaheeda xadiiska ziyaadada fi naari ah ma sugna sheekh albaani waagii hore waa saxiixiyey laakiin markii dambe wuxuu istidraakay kutubo mutacadida oo kutubihiisa ka mid a ah, in ziyaadada finnaar aynay sugnayn waayo sanadkiisa waxaa ku jira cikrimat ibnu camaar baa ku jira waana qaldamaayo wakhtiyada qaarkood khalad baa ka dhaca min hiqaa ha ahaadee oo min rijaali muslimba ha ka mid ahaadee laakiin wakhtiyada qaarkood buu qaldamaa oo qalad ka soo baxa mar labaadkana yaxya ibnu abi kasiir buu wax ka warinayaa a'immada qaarkoodna waxay yidhahaan riwaayada cikrimat ibnu camaar uu yaxya ibnu abi kasiir wax ka wariyaa idiraab baa ku sugan idiraab ayaa ku sugan ta'ahurka la dhaco mar salaaddii waxa weeye xilligii baaba laga dibdhacayaayo wakhtigii salaadda ayaaba markaa laga dibdhacaya oo salaaddii baa wakhtigeedii laga saaraya marna waxa weeye jamaacadii baa laga dibdhacayaa laakiin wakhti fadiilihii waaba la tukaday marna wakhtulfadiilaha laga dibdhacayaa marna saf alawal baa laga dibdhacayaa amaraatib martaba waaxida maaha qaarkood waxaa lagu mutaysanayaa hadda ciqaab haddii salaadda wakhtigeedoo dhan ba laga dibdhaco oo biduuni cudrin la qallaynaayo salaaddii oo xilligeedii laga bixinaayo laga saarayo oo shaqo kale layska wadanaayo ilaa wakhtigeedu baxayo dee waxaweeye ta noocaasi waa mid cuquubo lagu mutaysanaayo jamaacadu haddii la yidhaahdo jamaacadu waa farducayn haddii la yidhaahdana biduuni cudrin qofku hadduu uga maqnaado taana waxa weeye dee dembi baa ka imanaya cala hada alqowl laakiin asaf alawal qofku inuu ka dib dhacaa waa shay markaa naqsu daraja ku dhacaya laakiin miduu ciqaab ku mutaysanaya ma aha waayo safka koowaad qofku inuu galaa waajibku ma aha marka waajib inuu ka tegey meesha inay ku sugan tahay ma aha ama inuu xaaraan sameeyey ama waajibka tegey ma ah saas aawadeed taa waxaa ka imanaya uu naqsu daraja ka imanaya darajadu inay nuqsaanto laakiin dadka saabiqiinta ee yani markaa aadka u dadaalaya ila dadku waa maraatibe iyagu markaa safka koowaad dee ma seego salaad kastaba markaa safka koowaad iyo takbiiratu ixraamka inay soo gaadhaan bay ku dadaalaan ilaahay ahaynoo yasiro laakiin waa darajo koraysa weeye yacni waxa weeye dadkii hore ee saalixiinta ahaa ee wanaagsanaa ee yacni markaa salafka ahaa waxaa laga soo raraa qaarkood inay yidhaahdaan afartan sano ama soddon sano takbiiratulixraamka ima seegin soddon sano ama afartan sano imaamku markuu allahu akbar yidhahdaan allahu akbar la odhanayay haddamaha ragcadiima dhaafin maaha yacni waxa weeye takbiiratulixraamku ima seegin bay odhan jireen casrigana waa sheegeen mashaayikh nawaadir ah oo sidaa laga sheegay waa la soo raray marka saf hore inaanu seegin ragcadii inaanay seegin takbiiratu ixraamku inaanay seegin ila fadiilo khaasaa ah ku sugan salaadda marka imaamku xidho in lala xidho fadli gaaraa ah ku jira waa tii ay soo aroortay xadiis tilmaamaya afartan maalmood ruuxa markaa takbiiratu takbiiratuulixraam aynay seegin afartan maalmood oo isku xiga ayaa shanta salaadoodba afartankaa maalmood mid walba markuu imaamku xidhan yahay waa taagnaa mid walba markuu allaahu akbar imaamku yidhahdo isaguna allahu akbar ka daba yidhahdaan min duuni faslin wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxa sidaas sameeya kutiba lahu bara'ataan laba baraa'a loo yeelaa baraa'atun min annaar wa bara'atu min annifaaq inuu naar ka beri yahay iyo inuu munaafiqnimo ka beri yahay arbaciina yowman ruuxaan takbiiratu ixraamku seegin hadda maaha jamaacadu aynay dhaafin maaha hadda ragcadi aynay dhaafin maaha takbiiratu ixraamka hadday dhacdo marka waxa weeye dadka qaarkood aada ugu dadaali jiray waxay samayn jireen hadday dhacdo inay maalin takbiiratu ixraamku ay dhaafto de ragcaddii koowaad waa ka soo gaadhay laakiin imaamku markuu xidhay markiiba kama daba xidhan in yar baa u dhexayse tirinta intaa waa intaa hore waa dhaafaya salaadda dambuu ka bilaabayaa tirsigii bal ka warran markaa dadka cimrigoodii waxa weeye soddon sanoo ka mid a ah ama afartan sanoo ka mid a ah, innaga afartanka maalmood baa inagu badan yaa keenna re ka tegey afartan maalmood ma aqaan siduu u gaadhayo weeg baaba inagu badan bal ka warran dadkan markaa soddon sano ama afartan sano aan takbiiratulixraam ba seegin ka warran dee khayr baa u sugnaaday xadiidka kun iyo saddex-iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo laba wa can abi mascuudin radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalama yamsaxu manaakibana fi asalaa abi mascuud waxau yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yamsaxu manaakibana mid masaxa garbahayaga fi salaati salaadda gudaheeda mid masaxa buu ahaan jiray waxaa loo jeedaa fi salaa yacni cinda asalaa salaadda agteeda marka salaadda la doonayo in la xidho markaasuu simayey garbaha masaxayey wa yaquulu wuxuu odhan jiray nebigu calayhi asalaatu wassalaam istawuu sinma walaa takhtalifuu ha iskhilaafina fatakhtalifa quluubukum dabeedna ay iskhilaafto qalbiyadiinnu haddaad daahirkiiyo muuqaalka iska khilaaftaan qalbiyadiinnuna waa iskhilaafayaan liyelinii minkum ululaxlaami waannuhaa liyelinii hay soo xigo hay soo xigo minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ulul axlaami kuwa caqliyada u saaxiibka ah iyo wanuhaa yacni marka caqliyada alaxlaam iyo annuha waa bimacnaa uma aladiina yaluunahum deedna ha igu soo xigeen kuwa ku sii xigaa uma aladiina yaluunahum deedna ha ku soo xigeen kuwa ku sii xigaa rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa imaamka in xil ka saaran yahay simista safka la simaayo oo uu markaa isagu eh, simayo safafka oo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagaa simi jiray imaamkiina ahaa simina jiray ilaa garbahooduu masiixi jiray kii markaa waxaweye soo yaro baxsan dib buu u celinayey kii markaa dib u dhacsan hore u soo marinayey yacni wuxuu ku dadaalayay inuu markaas simo ayuu ku dadaalayey odhaahdii iyo ficilkii labada waa isku darayey marka waxaa laga qaadanayaa sunnada marka in lala yimaado oo lagu dadaalo oo safka layska xil saara laga qaadanaya sida caado inoo noqotay in la sameeyo ma aha marka salaadda la qiimo inta istawuu la yidhaahdo allaahu akbar layska xidho salaaddii ya ee sida markaa khayrku ku jiro waa in lala yimaadaa oo safafkii la simaa oo waxa weeye dadkii marka waxa weeye ficliyan markaa loo simaa yani taas marka waxa lagu yani markaa la sameeyaa taa waa in la sameeyaa waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya inay muuqaalka xaggiisa dadku iskhilaafaan inay ka dhalanayso qalbiyada dadkuna inay iskhilaafaan walaa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum waxaa kaloo laga qaadanaya aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa ayaa abaalmarintuna noqonaysa waxaa kaloo laga qaadanaya marka la simaayo in garbuhu inay sinmaan la rabo waa inay kala horhorayn canqawiyadana waa arki doonaa in canqawiyada laysku dhejinayo ama kuraamaha xadiiska xadiiska dambe aynu ku arki doonnaa xadiiska kun iyo afar iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo saddex weeye wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam sawuu sufuufakum sima safafkiinna fa ina taswiyata asafi min tamaami asalaa waayo simista safka la simaya dhammaystirka salaadday ka mid tahay in safka la simaa dhammaystirka salaadday ka mid tahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati albukhaariyi riwaayada bukhaari waxaa ku sugan fa ina taswiyata asufuufi min iqaamati asalaa safafka in la simaa min iqaamati asalaati salaadda taagidda la taagaye la oogayo ayay ka mid tahay salaaddii si qumman in loo sameeyo oo la taago noocaasay soo gelaysa iqaamada salaadana waa layna amray aqiimu salaa waxaa laga qaadanayaa safka in la simaa inay tahay waajib ayaa laga qaadanaya bacdu ahlicilmi waxay yidhahen waa sunne oo maadaama loo tacliiliyey min tamaami salaa tamaamka salaadanu sunnayaashuba ay dhammaystiraan sunno inay tahay ku tusinaysa laakiin sida fiicani waa inay markaa waajib tahay in safafka la simaa waayo amar weeye sawuu sufuufakum safafkiinna sima walamru yaqtadii alwujuub amarkuna wuxuu keensanaya waajibnimu keensanaya waxaa kaloo xadiiska ku sugan fa ina taswiyata asufuufi min iqaamati asala iqaamada salaadana waa layna amray aqiimu asalaa axaadiista soo socotaana waaba tilmaamaysa oo waciidka markaa yacni soo arooray ee sheegaya latusawunna sufuufakum waa inoo iman doonaa xadiisku yahay xadiiska nucmaan ibni bashiir latusawunna sufuufakum aw layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum yacni shayga marka waxa weeye uu ka imanaayo mukhaalafadiisa ciqaabi ay ka imanayso dee wuxuu noqonayaa shay waajib ah yaa shayga tegista laga tago ay ciqaabi ka imanaysaa shay waajib uu noqonayaa in la sameeya ay waajib tahay in la sameeya inay waajib tahay ayuu markaa noqonaya waayahay min tamaami salaana ma caddaynayso inay sunno tahay waayo tamaamka salaadu midna waa tamaam waajiba midna waa tamaam sunno ah oo tamaamkiibaa laba nooc ah waa dhammaystir waajib ah iyo mid sunno ah yacni labada noocba waa leeyihi xadiidka kun iyo shan iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo afar wa canhu bukhaariyo muslim waxay ka wariyeen anas qaala inuu yidhi uqiimat isalaa salaaddaa la qiimay faaqbala calayna rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalama biwajhi markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagu soo qaabilay biwajhi wejigiisu nagu soo qaabilay faqaala waxau yidhi aqiimuu sufuufakum toosiya safafkiinna toosiya wa taraasuu isu dhowaada yacnii addin kastaba addinka kale ku dhejiya oo kuraamaha isku dhejiya talaasi waa sidaa waa inaan fakadi ka bannaanayn waa in mid walba addin walba addinka kale lagu dhejiyo oo taraasu fa innii araakum min waraa'i dahrii waayo anigu waxaan idinka arkaa min waraa'i dahrii dhabarkayga dabadiisaan idinka arkaa macnaa sii jeedaan dhabarka idinka arkayaabaa nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey bilafdihi lafdigan buu ku soo wariyey wa muslimun muslimna wuxuu ku soo wariyey bimacnaahu yacni xadiiskan mid la macnaa buu soo wariyey oo macnuhu ku soo wariyey xadiiskan macnihiisa ayuu ku soo wariyey alfaadda kala duwan wa fii riwaayatin lilbukhaariyi riwaaye waxaa ku sugnayd bukhaari u sugnaatay wa kaana axadunaa yulziqu mankibahu bimankibi saaxibih wuxuu midkaayi ahaan jiray yulziqu mid ku dhajiya mankibahu garabkiisa bimankibi saaxibih garabka saaxiibkii buu ku dhejin jiray wa qadamahu addinkiisana wuxuu ku dhejin jiray biqadamih yacnii addinka ka kale ayuu ku dhejin jiray addinka ruuxa kale uu ku dhejin jiray xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu amray safafka in la toosiyo iyo in laysku dhadhowaado mid walba nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu amray ayaa laga qaadanaya marka waxa weeye inay waajib tahay baa laga qaadanayaa oo salaadda waajibadeeda ay ka mid tahay in safafka la toosiyo laysu dhadhowaado saas aawadeed siday madaahibta qaarkood ay maraan sida madhab alxanafiya ay yidhaahdaan waxa weeye laba qofoo kasta waa inay u dhaxaysaa qadru arbaci asaabic qadar afar farood la dhigaa arrinka noocaas inuu khalad yahay oo khilaafsan yahay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam oo sunnada khilaafsan yaha laga qaadanayo waxay leeyihiin qof kastaba qofka kale waa in afar farood u dhexeeyaan haddaad ku dhowaato wuu kaa sii durkayaa ilaa dimada isku dhoweeyo haddii aad markaysa marka waxaan yacni aad ku dhowaato yacni nooc dhibuu dareemaya waxaa laga meeshaba inuu kaaga baxo sidaa la sheegay mushkiladuna waxay tahay yacni ra'yigaas kutubtooda fiqigaa ku taalla ee ay marka waxa weeye ku falayaan ee ku dhaqmayaan ee axaadiistii aynay markaa eegin marka waxa weeye sheekh hebel baa yidhi un ay u qaateen tan noocaasaa mushkilada sababaysa nebigu wuxuu amrayaa in laysku dhadhowaado oo taraasi la sameeyo taraasiga marka la samaynaayo isku dhowaanshaha qadarkiisu waa intii axaadiistaa caddaynaysa waayo asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam nebigaa baray sida loo samaynayo taraasiga sida la ysugu dhowaanayo sida waxaweye safka loo simayo siday sameeyeen waa si nebiga ay kala kulmeen ama uu u taqriiriyey wuxuuna xadiisku sheegaya wa kaana axaduna yulziqu mankibahu bimankibi saaxibi wa qadamahu biqadami midkaayo wuxuu ahaan jiray garabkiisa mid ku dhejiya garabka markaa saaxiibkii ka ku xigaa garabkiisa gommaddiisa iyo addinkiisana addinka kale ku dhejiya riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa kacbahu bikacbi saaxibi yacni markaa kuraamtiisa yacni markaa kuraantiisuu kuraanta kale ku dhejin jiray markaa meesha la simaya waxa weeye waa in canqawyada laysku dhejiya ama kuraamaha iyo garbaha yacni saas wey marka waa in laysku dhadhowaadaa oo fakaag aanu bannaanaan xadiis kalaa sheegaya marka waxaa shaytaanku inuu ka soo gelayo meelahaas daldaloola ee bambannaan inuu ka soo gelayo shaytaanku waa inoo iman doonaa xadiiska ibnu cumar xadiiska kun iyo siddeed iyo sagaashan ayaynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal in laysku dhadhowaado ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiisku daliil u yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam dhabarka inuu wax ka arki jiray oo araggaa dhabarka uu wax ka arkaayana mare iyo wax kale toonna aynay ka qarin jirin yacni sidaas ayaa laga qaadanaya waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa innii araakum min waraa'i dahrii dee dharkiina waxa weeye waa xidhnaayo dharkii isagoo gashan ayuu haddana odhanayaa waxa weeye waxaan idinka arkaa dhabarkayga dabadiisaan idinka arkaa marka taasina waxa weeye waa nebiga calayhi salaatu wasalaam mucjize u sugnaatay weeye mucjize nebiga u sugnaatay weeye xadiiska kun iyo lix iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo shan weeye wa can inucmaan ibni bashiir radia allaahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul saxaabiga nucmaan ibnu bashiir waxa uu ka soo wariyey bukhaari iyo muslim ilaahay isagii aabbihiiba raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam xaaluu odhanayaan maqlay latusawunna sufuufakum sinteen oo sinteen oo sinteen safafkiinna aw layukhaalifanna allaahu bayna wujuuhikum ama ilaahay iskhilaafsiiye oo isweydaariye oo iskhilaafsiiye ama kala duwee bayna wujuuhikum wejiyadiinna yacnii iskii nacbaysiiye haddaad safafka simi weydaan waa la iskii nacbaysiin doonaa oo ilaahay baa iskii nacbaysiin doona muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waxaa laga qaadanayaa safafka in la simo ayaa laga qaadanayaa waxaana laga qaadanayaa waciid inuu ku sugan yahay ee ciqaab lagu goodiyey cidda safafka simi weyda oo safafarka haddii la simi waayo inay ka iman karto in ilaahay dadka isnacbaysiiyo inay ka iman kartaa laga qaadanaya oo mukhaalafada sharciga ahi waxay sababtaa yacni colaad iyo nacayb ayay sababtaa haddii sharciga la khilaafo waxaa ka yimaada isnacbaanshaa ka yimaada waatii xadiis kale ay ku soo aroortay nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam maa tawaada snaani fi illaahi suma tafaraqaa ila bidanbin yuxdisuhu axaduhumaa laba ilaahay dartii isuma jeclaadaan dabeedna markay isjeclaayeen dabadeed ee ilaahay dartii isu jeclaayeen isma nacaan oo ma kala tagaan inay ku dhacdo mooyaane dembi midkood la yimi bukhaari baa ku soo wariyey adabulmufradka sheekh albaanina waa quweynayaa oo xasan inuu yahay buu tilmaamaya marka mukhaalafada sharciga waxaa ka yimaada nacbaanshaha ka yimaada la ysnacbaado haddii sharcigii la khilaafo wamaa lam taxkum a'immatuhum bikitaab illahi wayatakhayaruu maa anzala allah ila jacala allahu ba'sahum baynahum waa tii xadiis kale ay ku soo aroorto ibnu maajah uu soo wariyey in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam madaxdoodu kuma xukumi weydo shareecada oo ma dooran waayaanka ilaahay soo dejiyey haddii sidaasi ay markaa dhacdana ilaahay dhibtooda dhexdoodu ka yeelaa oo waa isnacbaysiiyaa qaar isnacab buu ka yeelaa col isla ah xadiiskana marka waxawayan culamada qaarkood waa taxsiiniyeen culamada taxsiinaysayna sheekh albaani baa ka mid a marka mukhaalafada sharciga waxaa ka imanaya isnacbaanshaa ka imanaya marka waxaa laga qaadanaya muhimmadda ay leedahay safafka in la simo muhimmadday leedahay ayaa laga qaadanaya wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulkii ilaahay kaana yusawi sufuufana wuxuu ahaan jiray mid sima safafkayaga mid sima ayuu ahaan jiray nucmaan baa odhanaya xataa kaannamaa yusawi biha alqidaax ilaa aad moodayso inuu ku simaayo samayda markaa warmaha inuu ku simayo aad mooddo yacnii waa jamac weeye marka waa waa samayaha weeye yacni usha marka waxa waranku ku jiro ama leebku ku jiro yacni ushaasi waa ul toosan hadday de qalqalloocdo waxaa ka imanaya khalal yacni waxa weeyaan riddada marka waxa weeye ama leebka ganista la ganayo dee toos ma noqonayo marka waxa weeye samaydaa waranka ama leebka ee toosan inuu ku simayaad mooddaa yacni sidaa markaa u saarayo ou dadkii ugu simayo yacni ficlan inaanu ku simaynin marka waxa weeye ulahaas markaa warmaha inaanu ku simayn bay ku tusinaysaa laakiin siduu u simayo min shiddati waxa weeye attaswiya sida simista uu simaya ay u darnayd waxaad mooddaa inuu ushaa toosan saarayo ayaad mooddaa xataa ra'aa anna qad caqalna canhu wuxuu sidaa noo simi jiray ilaa aanu markaa ilaa uu eh, ogaaday inaannu ka weelaynay ilaa uu ogaaday ama ilaa uu arkay inaanu ka weelaynay ilaa uu arkay ru'yada ama basariya lagu fasiro ama cilmiye lagu fasiro uma kharaja yowman intaa dabadeed maalin maalmaha ka mid ah ayuu soo baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam fa qaama waa istaagay xataa kaada ilaah uu ku dhowaaday yukabiru inuu takbiirto uu ku dhowaaday kaadada waxaaba fasaaxo badan antu inayna ka dibidhicin siaas aawadee qur'aanka kuma iman iyadoo ani ka daba dhacday aniyaday ka daba dhacday lam tarid fi lqur'aan laakiin bacdu bacdualaxaadiis bay ku soo aroortay sida xadiiskii bukhaariga kaada qalbii an yatiir ee jubayr ibni mucim kaasoo kale ku soo aroortay marka way dhacdaa inay soo aroorto laakiin sida fasaaxada badan le waa inay soo aroorin marka sidii fasaaxada badnayd buu ku yimi sababtuna waxay tahay antu waxaynay uga daba dhacin sida fasaaxada badan leh kaadad waxay sheegaysaa yacni xaal bay tilmaamaysaa wax markaa dhacaya bay sheegaysaa antuna waxay ku saabsan tahay wax mustaqbaliyay ku saabsantahay xataa kaada yukabir ilaa uu ku dhowaaday inuu takbiirto oo fara'a wuxuu arkay rajulan nin baadiyan sadruhu laabtiisu soo baxsan tahay min asafi safka ka soo baxsan tahay in yar ka soo horreeyo laabtiisu safka ka soo yaro baxsan tahay buu arkay fa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam cibaad allah ayaa cibaad allaahi addoommadii ilaahayow latusawunna sufuufakum allah baan ku dhaartaye latusawunna sinteen oo sinteen oo sinteen sufuufakum safafkiinna nuunu tawkiidkaa shidan hadduu ficilka galo wuxuu tilmaamayaa in marka adkaynta la adkaynaya inay fara badan tahay sidaas aawadeed waxay ka dhigan tahay ficilkaa in saddex goor lagu celiyo kale ayay ka dhigan aw la yukhaalifanna allaahu bayna wujuuhikum ama ilaahay kala duwe oo kala duwe oo iskhilaafsiiye bayna wujuuhikum wejiyadiinna dhexdooda bimacnaa iskii necbaysiiye waayo laba qof hadday isnecab yihiin yacnii wejiyada iskuma hayn karaan waa isii kala jeesanayaan mid waliba waa isdadbayaa marka waxa weeye toos isuma soo qaabilayaan marka waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa in la isnecbaysiinaya laga tilmaamaya waxaa laga qaadanayaa imaamku inuu ku dadaalayo taswiyada safka isaguna marka waxa weeye ficliyan uu simaayo ayaa laga qaadanaya oo odhaah iyo ficil mid walba uu ku simayo odhaahdii waa ku simayaayo waa amrayaa dadku safafka inay simaan waciidka ku suganna waa sheegayaa oo dadku u tilmaamaya yacni markaa taasuu u tilmaamaya yacni kuma kaaftoomayo keliya inuu yidhaahdo marka waxa weeye sima ama istawuu bes inuu yidhaahdo keliya ku kaaftoomi maayo waxa weeye ficliyanna dadkii waa u simayaa odhah ahaanna waa u amrayaa waciidada ku suganna waa u sheegaya xadiidka kun iyo toddobiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo lix wacan ilbaraa'i bni caazibin radia allaahu canhuma qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam yatakhallalu safa min naaxiyatin ilaa naaxiya baraa' waxau yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray yatakhallalu safa safka mid dhex galuu ahaan jiray min naaxiyatin dhinac buu ka dhex geli jiray ila naaxiyati ilaa dhinaca kale laga gaadhaayo macnaa safka oo dhan waxa uu dooni jiray inuu simo yamsaxu suduurana wamanaakibana manaakibana xaaluu masaxaayo suduuranaa laabaha yaga uu masaxayo si ay u sinmaan wa manaakibana iyo garbaha yaga uu masaxayo si markaa garbihii iyo markaa weeye yacni laabihiiba loo simo wayaquulu wuxuu odhan jiray nebigu calayhi asalaatu wassalaam laa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum laa takhtalifuu ha iskhilaafina ha iskhilaafina fatakhtalifa dabeedna ay iskhilaafto quluubukum qalbiyadiinnu dabeedna ay iskhilaafaan wa kaana yaquulu wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi asalaatu wassalaam mid yidhaahda ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala asufuufi aluwal ina allaha allah wa malaa'ikatahu iyo malaa'igtiisuba yusalluuna waxay ku sallinayaan oo ay markaa waxa weeye malaa'igtu ugu ducaynaysaa inuu ilaahay u naxariisto ilaahayna uu ku sallinayaa bimacnaa u ammaanayaa amaba uu u naxariisanayaa cala alqowleyn cala asufuufi aluwal cala asufuufi aluwal safafka hore ayaa ilaahay iyo malaa'igtiisuba ku sallinayaan rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa xadiiska soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasana ayuu ku soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixiyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa safafka simi jiray isaguna dhinaca ilaa dhinacah inuu isu mari jiray ayuu tilmaamaya yacnii halka markaa imaamku istaagay bartanka keliya isagoo taagan ma odhan jirin yacni istawu ee ficliyan markaa dacalka ilaa dacalkaa inuu isu mari jiray oo waxaweeye isku dayi jiray inuu simo oo uu markaa weliba marka garbahooda iyo markaa laabahooda masaxo yacni markaa si uu markaa u simo ay isu markaa waxaweyaan inuu ku soo kala baxsanaan sidaas yadaa buu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam waxaanu uga digi jiray in waxaweeye ay iskhilaafaan oo safkii qalloocdo oo waxaweeye markaa ay iskhilaafaan hore u mariyo maya hore u mari maayo iyo wax la mida iyo yacni madharka iyo muuqaalkana la yska khilaafo waxaana laga qaadanayaa haddii waxa weeye yacni muuqaalkii la yska khilaafo oo safkii salaada si toosa loo simi waayo in waxa weeye qalbiyadiina iskhilaafayaan waayo madharka iyo muuqaalku wuxuu marka waxa weeye eh, sabab u yahay qalbiyaduna marka waxa weeye saasoo kale inay noqdaan haddii waxa weeye markaa safkii noqdo mid siman aan la iskhilaafin sidii waxa weeye markaa nin keliyoo kale aan la iskhilaafin waxaa ka imanaysa qalbiyadiina inayna iskhilaafin baa ka imanaysa qalbiyadiina inayna iskhilaafin baa ka imanaysa haddii la iskhilaafana hore u mariye hore u mari maaye markaa dib u soco iyo wax la a dabeedna markaa madharkiina la ysku khilaafo qalbiyadiina inay isnecbaadaan oo iskhilaafaan ayaa ka imanaysa laa takhtalifuu fatakhtalifa quluubakum wuxuu kaloo nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam ilaahay iyo malaa'igtiisuba waxay ku sallinayaan safafka hore xadiiskani wuxuu tilmaamayaa safafka hore inay fadli leeyihiin safka hore oo keliya aanu ku gaar cala sufuufi luwal waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni sida safafka hore ay u fadli badan yihiin maadaama laynoo sheegay allah iyo malaa'igtiisuba inay ku sallinayaan sidaa laynoogu sheegay ya fadliga ku sugan inuu weyn yahay ayaa laga qaadanaya safka horaana ugu markaa fadli badan waxaa kaloo ku sugan laba macno kala duwan in yusalluuna lagu kulminayo inkastoo bacdu ahlicilmi ay markaa u qadaraan taa mid eh, la mida ay u qadaraan yacnii xagga markaa eh, khabarka inay uga dhigaan ina allaha wa ina allaha yusallii wa malaa'ikatahu yusalluuna cala asufufi aluwal oo laba macno kala duwan in lagu kulmiyo culammada diidaysa waxay markaa ka dhigayaan in yusallii la qadaro oo la yidhaahdo in allaha yusallii ilaahay waa ku salliyaa ilaahay waa ku salliyaa oo malaa'ikatahu yusalluuna malaa'igtiisuna waa ku sallinayaan cala sufufi alwal laakiin marka la yidhahdo labadii macno waa lagu jamcinayaa salliga ilaahay sibuu u dhacayaa salliga malaa'igtuna sibuu u dhacayaa salliga malaa'igtu waa duco oo malaa'igtu waa u ducaynays ilaahu naxariiso ilaahw markaa u dembi dhaaf mahaakada salliga ilaahayna waxaa lagu fasiray waa u naxariisanayaa ama wejiga labaad malaa'igtu ka ag ammaanaya maato abulcaaliya taabicigii la odhan jiray uu yidhi salaatu ullaahi hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika salliga ilaahay waa inuu malaa'igta ka ag ammaano taasaa salliga ilaahaya bukhaari baa saxiixa ku soo aroorinaya laakiin jumhuurku waxay ku fasiraan salliga ilaahay in raxmadda looga jeedo marka lafteeda haddii taa lagu fasirana raxmadaasi waxay noqonaysaa raxmatun maca tacdiim waa raxmad weynayni weheliso weeyaan waa raxmad khaasa ah yacni weeye alcalaamata ibnulqayim kitaabkiisa la yidhaahdo jilaa'u alafhaam fi asalaati calaa khayri alanaam waxaa marka uu arjaxayaa salliga ilaahay in lagu fasiro ammaanta ilaahay malowlaclaha kaaga ammaanaayo wa bilmunaasaba aan baraarujiye ee kitaabka magiciisa waxaa la yidhaahdaa jilaa'u alafhaam mala waxaan filayaa duruuso hore carabkayga inaan akhriyey jalaa'u alafhaam inaan saa u tiiriyey laakiin saxdu waxay tahay waa jilaa yacnii ta kashfiga ahi jiimku waa hoos dhigan yihi tan kale waxa weeye waa tii khuruujka min beled laga baxayay ahayd suuratuxashri ku soo aroortay walowlaa an kataba allaahu calayhim aljalaa'a markaa saas aawadeed jilaa alafhaam fi asalaati cala khayr alanaam marka dhowr iyo toban weji buu ku arjaxayaa in markaa salliga ilaahay yahay hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika xadiidka kun iyo siddeed iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo toddoba wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal aqiimuu sufuufa safafka toosiya waxaadu bayna almanaakib waxaadu yacni sima bayna almanaakibi garbaha markaa dhexdoodana markaa sima isuna dhoweeye muxaadaadka simitaanka iyo isu dhowayntuba waa soo gelayeen waxaadu sima bayna almanaakibi garbaha dhexdoodana sima wa suddu alkhalal yacni waxa u dhexeeya daldaloolka awda almuxaadaat waa shayga la sinnaanshihiisa weeye wa sudduu awda alkhalala daldaloolkana awda isku dhowaanshaha tana ku sicad waxaaduu markaa sima bayna almanaakibi garbaha dhexdoodana sima oo garbaha qaar siman ka yeela wasudduu awda alkhalala daldaloolkana awda oo labada qof dhexdooda waa inaan waxba u dhaxayn waliinuu biaydii ikhwaanikum waliinuu u debca biaydii ikhwaanikum walaaladiin gacmahoodana u debco yacni markaa hadday hore idiin moodaan iyo hadday dib idiin soo qabtaan yacni markaa ha diidino ha iska dhufannina ya walaa tadaruu furujaatin lishaytaan walaa tadaruu ha ka tegina furujaatin meelo marka waxa weeye bannaan ha uga tegina lishaytaani shaytaanka ha uga tegina waman wasala safan wasalahu allaah ku kastoo saf xidhiidhiya wasalahu allaah allah ha xidhiidhiyo allah ha xidhiidhiyo oo duca loo fasiro in nebigu calayhi salaatu wasalaam u ducaynaayo waman qataca safan ku kastoo saf gooya qatacahu allah alla ha gooyo alla ha gooyo rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixuu ku soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixiyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa safafka in la simo in laysku dhadhowaado in laysmaqlo laysu debacsanaado oo aan marka waxa laysdiidin wuxuu markaa tilmaamayaa meelo bannaan inaan shaytaanka looga tegin ee safafkii u noqdo safaf yacni markaa buuxa u noqdo laysku dhadhowaaday laysku dhejiyey yacni markaa kullu daalika ayuu xadiiskani markaa amraya waxaana laynaga reebayaa meelo bannaan in shaytaanka looga tago walaa tadaruu furujaatin lishaytaan furjadu meesha bannaan baa la yidhahda meel bannaan shaytaanka uga tegina waa nahyi nahyi weeye markaa safka in la xidhiidhiyaa oo la buuxiyaa oo laysu dhadhowaadaa oo meel bannaan aan looga tegin shaytaanka intuba waa waajib waxaa laga qaadanaya awaamirta layna amraayo iyo nahyiga laynaga reebaayo meelo bannaan in shaytaanka looga tago awaamirtanna waxay keensanayaan wujuub bay keensanayaan cala asaxiix sida saxiixa ah alamru yaqtadii alwujuub qaacidadu waxay tahay amarku wuxuu keensanayaa waajibnimu keensanaya shaygaas inuu waajib yahay wax ka leexiyey haddaan lahayn inuu waajib yahay buu keensanaya wuxuu kaloo nebigu u duceeyey ninkaa saf xidhiidhiya waman wasala safan wasalahu allah kii saf xidhiidhiya ilaahay xidhiidhiyo marka safkoo inay ka dhiman tahay haddaad aragto oo dabeedna fakaddaa yare ka dhiman aad buuxiso aanaad mid kale iska bilaaban dee ducadii nebiga sala allahu alayh wasalam inaad hesho ayay kuu sababaysa ducaduu nebi ku duceeyey inaad hesho ducadaas haddii marka waxa weeye iyadoo safkii markaa waxaweye meeli ay ka bannaan tahay yacni la xidhiidhin waayo amaba waxaan laga xidhiidhin in la dhigo lafteeduna waxay noqonaysaa qaci safkii la kala gooyey saasay noqonaysa sidaas ayay noqonaysa halka ambaraarujiya waxaa soo gelaya carruurta yaryar ee aan garanaynin salaadba garanayn aan mumayiska ahayn xaalay wax ku kala gartaan oo salaad weeleeyaan ma garanayaan ficilkii salaadda ma hagaajinayaan salaaddii waxay ku jabayso iyo wax kale ma kala garanayaan weysadii waxa jabinaya waxa kale ma kala garanayaan geesuu doonu u jeesanayaa hadduu doonu iska hadlayaa yacni waxa weye meeshuu iskaga ciyaarayaa safka in la geliyaa waa qatcun lisafi waa safkii oo la kala goynaayo ruuxu waa soo kaxaysan karaa laakiin waxa weeye dee qof aan salaad garanaynin inuu safka geliyo ma aha yani dacal markaysaga meel inuu markaa fadhiisiyo yani safafka u dhaxaysa oo waxaweye u yidhahdo halkan ii fadhi halka ka dambaysa isaga fadhiisiiyo yani waxaweye ama halka ka horraysa uu fadhiisiiyo haddii fakadii markaa ka bannaan tahay ta noocaasoo kalea dhibi kuma sugna yidhi halkaaga iska fadhi laakiin qof aan salaad garanaynin muuqaalkana aan hagaajinayn salaaddii yacni in safka la geliya waa qatcun lisafi safkii oo la goynaayo wey xadiiska nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa in nebigu habaaray qofka safka gooya waman qataca safan qatacahu allah a'immada qudhooda waxaa xil ka saaran safka qofkaan salaadda garanayna ilmaha yare ee mumayiska ahayn inay safka ka saaraan inay safka ka saaran inay u daayaan ma ah nebigu calayhi salaatu wasalaam carruurta wuxuu salaadda yidhi amra markay toddoba jir gaadhaan laakiin ilmo yaro afar jira ama shan jira ama markaysa waxaan markaa wax la mida ah aan wuxuu garanayaa jirin geestuu doono u jeesanaya yacni waxa weeye in markaa safka la geliye ma aha safka in la geliyo ma aha waa qatcun lisafi taas waa in laga taxadiraa aad la jara jaraa safka in la xidhiidhiyo oo markaa aan la kala goyn weeyaan iyadoo meeli ka bannaan tahay safkii horena waa inaan saf kale la bilaaban dadkuna waa inayna kala durdurkina waa inay isu dhowdhowaadaan waa in la isu dhowaadaa taraasi la sameeyaa waxaadu bayna almanaakib wasuddu alkhalal yani rusuu sufuufakum yani waxa xadiiska soo socdana waa ku sugantay axaadiistii horena waa ku soo aragnay in taraasi la samaynaayo oo laysu dhowaanayo aqiimuu sufuufakum wataraasuu in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskii anas baynu ku soo marray markaa sidaas aawadeed in laysu dhodhowaado weeye waana in safafkana marka waxa la simaa halkaa hayna ugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk